ziyaadaadna waa leeyahay kitaabka dhexdiisa dhaca imika halkan maxaa jira muslim wuxuu yidhi waana halkan baa muqadimada kusugana lakiin kitaabka dhexdiisa imeela inooguba imanaya habeenkaa horena oon ka warramay lakiin dee tadbiiq ahaan way inoo dambaysaa meelihii kale yimanaysa ma badna oo tacliiqaadkuna waa lix meelood iyo dee malaha ziyaadaadkuna iyaguna tobaneeya ama afar iyo tobaniya way tilmaamaysaa ama habeenkaa horena waxbaan kasoo qaatay aan dee madkhalka kusoo jirnaa lakiin dee muxaadaray haydo wax idin qoran ma jirin oo cid qabata markaas way adkaanaysaa imika halkan muxuu muslim yidhi xadaana alxasan اlxulwaaniyu qaala xadaana nucaym bn xamed marka waxay ka dhigan tahay taasi abu isxaaq ibrahim bn moxamed ibnu sufyaan xadiidkan muslim buu ka wariyey muslimna xasan buu ka wariyey xasanna nucaym marka marka uu muslim ka warinayo nucaym bnu xamaad iyo abu isxaaq laba nin baa u dhexeeyo midna waa muslim musanifkii midna waa xasan alxulwaani laakiin maxaa jira kolkol buu la sidmaa muslim wuxuu la kulmay sheekhyo muslim laba siman markaasaa sanadkiisii baa markaa caali noqday oo abu isxaaq baa muxuu saa uu xadiidkan uuga maqlay muslim can ilxasan can nucaym ayaa waxaa kaluu ka maqlay isagu sanad kaluu leeyo moxamed ibnu yaxya nin la yidhaho waa moxamed ibnu yaxya duli imaam dee waxa weeyaan imaam adigu reer naysaabuur ahay bukhaariyo muslim ba ay la wada kulmeen moxamed ibnu yaxya moxamed ibnu yaxya ka warinaya nucaym moxamed markaa maxay tahay dariiqiisii hore uu muslimkii maray isagiiyo nucaym labaa udhaxaysa dariiqan labaad eenuu muslim marinna moxamed ibnu baa u dhaxeeyo markaa sanadkiisa labaad baa ka caalisan sanadkii muslim marayay halkan nin baa ka go-ay waa muslim baa ka go-ay dee imika waa kanoo n muslim baa kaba go-ay xasanna waxaa la siman moxamed ibnu yaxya marka wuxuu noqday maanta halkii uu tilmiidka muslim ka ahaa nin muslim la siman aarkan werintiisu muslim kulaba sidmay intan baanu usoo geliyay bal marka xadaanaa moxamed nin kali muslim maaha shaqo kuma laha waa ibrahim kaas weeye ibnu moxamed weeye bal intaa weeye waana halka muqadimada halkan baa dhacday meelaha kalena dee habeenada hore waa taan kaba warranay laakiin way inoo iman ama tacliiqaad ha noqoto dee waa kitaabka waa dee dhexdiisa oo dhan ayay dee meelo kala duwan oo kala fog bay dhacaysaa bal markaa taas weeye aan wadno qaala xadaanaa nucaym waana ninkii makaan sheegayna un qaala xadaana abu daa'uud adayaalisiyo can shucbata can yunis bni cubaydin qaala abu daauud dayaalisi kitaabka waa inoogu soo noqnoqon doonaa waana imaam kitaabkiisii musnadkaana laba hayo raggii masaaniidda alifay raggii ugu horreeyey haba ahaado walow la yidhaha musnadkiisu waa ururin nin dambe ururiyey oo axaadiistiisii badnayd eh ee bal markaa isaga markaa taaliiftiisii maha la yidhaaho waa sulaymaan ibnu daauud baa la yidhaha kunyadiisuna waa abu daauud sulaymaan ibnu daauud dayaalisi dee bal matalan waana inoo dambeeya haddii la yidhaha kitaabku u iman shucbana waa tan soo aragnay yunus ibnu cubayd baa inoo yaalla waxaanu yunus ibnu cubayd leeyahay qaala kaana camru bnu cubaydin yunus ibnu cubayd iyo camru bnu cubayd baa meesha wada socda lababa walaalo maaha shaqo iskuma laha walow labadooduba mawaalidii ay kaba mid yihiin yunus ibnu cubayd waa imaam qiimo badnaa markay noqoto cilmi ay noqoto camal ay noqoto warac ay noqoto taas waana nin raggii dee anasyaba adigu sikaaru taabiciin weeye waa nin aad iyo aad u qiimo badnaayo dee waraciisii kollay kutubtaas taraajimta ahi waxyaalo aad loo qariibsada kuma sugantae umuuraha dee kuma sugan kolley waa waxyaalo kala daran waa waraciisii isagoo nin baa dharka yaxaa iibin jiray bal <laughs> waxay soo naqliyaan maalin isagoo malaha neef uu iibinayay ri iyo ka soo qaad uu iibinayay oo markaasaa kii ka iibsanayay ayaa wuxuu leeyahay dee waxaan kuu sheegayaa ma anigu dee beri kaayim kaba ceeb aad igu qabsato maaha buu leeyahay abra'u lak min annaha taqlib alcalafa markaa bidilfiha markaa loo soo dhiga calafka cawskiiba loo soo dhigay dee wax loogu soo rida ayay iska gembidaan waa ceeb buu ka dhigaya intaasoo kale eeg waadeefkii wuxuu leeya imaka wadda ceebaan kuu qariye maha waa naseexadii iyo halkii ahayd dee wuxuu ka baqday intaa haddaanu sheegina inay ceeb uu qariyey ay noqoto wuxuu leeyahy markaa wax loo soo dhigo ayay dee raafkeeda ay kolkol iskaga gembidaa waxaan loogu soo dhigayo yus ibnu cubayd adigu dee umuro kalo ka qariibsanna waaba jiraan haddaba muxuu leeyahy ninkaasi kaana camr bnu cubaydin marka waxaan leenahay labada nin ma walaalo aha yunis ibnu cubayd ibnu dinaar waa imaamkaas camr ibnu cubayd ibnu baab isaguna waa nin mawaalidii ka mid ahaa asxaabtii xasan buu ka mid ahaa xasanulbasri nin caabid oo mutaqashifana uu ahaa laakiin markii dambe nin wasil ibnu cadda la yidhaahbaa adigu dariiqii toosnaa ka leexiyey wuxuu noqday ru'uus almuctazila ru'uus alqadariya bal daaciyuu ahaa jaanibkaas oo dadkaa qadarkaba ingirsanaa ee dee ictisaalka taas oo kale ee markii horena dee asxaabtii xasan ha ahaado ee markii dambe xaaladiisu ay taa noqotay sida kalena zuhdi iyo dee zuhdi aan markaa ruubaantuba zuhdiga waa yeelataaye waxba taasi markaa qiimo umay laha kol hadduu dee xaaladiisu ta ahayd haddaba markaa muxuu yihi kaana camr bnu cubaydin camr bnu cubayd wuxuu ahaa yakdibu fi lxadiidi xadiidka markay noqoto mid been sheega oo waxaan jirin iyo axaadiid aan jirin buu wariya dee kuwa suganna saxiixana waa celinaya waxay soo naqliyaan bal hadday kaba sugan tahay xadiidkii de ahaa in ibnu mascuud lahaa xadaana saadiq lmasduuqe ruuxa dee in lasii qorayaba intaan marka uu caloosha galo ajashiisii iyo camalkiisi iyo waxyaalahaas oo kale inuu leeya waxaas dee uu inkirayo oo kale dee waayo qadarkii buu inkirsan yahay taas oo kale iyo ayuu inkirsan yahay oo kale adigu waxyaalo kala duwan bay dee kutubta kaba soo naqliyaan oo umuuro dee kolkool aad iyo aad u fog ama aad u yar khadiir ah waa nin adigu xaaladiisu taa ahayd in waa kollayna waa dadkii iyagu atbaacu taabiciintii raggoodii rooroonaa ugu rooroonaa ayuu kaba mid ahaa khaliifadii muslimiinta ama amiirkii muuminiinta abu jacfar almansuur la odhanayay oo kale iyana waa nin dee zuhdigiisii iyo taqashufkiisaasiyo baa aad u cajabgeliyo culimada kaleba waa ka fadili jiraybe waayo kale dhibta waxay ahayd isaga iyo quraada kale iyo markay wada yimaadaan ee isagii u yimaadaan ee wax siiyo ayaa ragga kale iska qaadan jireen isaguna uu diidi jiray tiibaa deeta cajab jirta oo hadalladiisa waxay ka mid ahay waa isaga culimadii kullukum yamshi ruwayd kullukum yadlubu sayd ama yabqii sayd hayra camr bni cubayd mid kasta tallaabaduu yaraynayaayoo ruwayd aduu daayarair buu socdaa mid kasta wuxuu ugaadhsaduu doonayaayo wuxuu barasha qaato camr bni cubayd mooyaane oo isagu de waa kan wax kama qaadan jirin waa loo yimaada isaga wuxuu qaadanaya ma jirin hadduu wacdiyana ma qaadan jirin bal laakiin kale ibnu kasiir baa hadalla fiicaniya kule tarjamadiisa markaa dee arrintan uu leeyahay hadduu dee garto hagaag wuxuu eego marka la eegani fikradiisan iyo waxan uu qabay wuxuu garan lahaa dadka uu wax ka sheegayo ee waxa weeyaan mid kamida ah in boqol ama dee boqolaal ninkana lamida ah inay kaba khayr badan yihin cinda allah bal adigu waa nin saas oo kani camr bn cubayd yaktibu fi lxadiid waxadathanii camr bn caliyin abu xafsin waa imaamkii fallaas qaala samictu mucaad bna mucaadin waan soo aragnay yaquulu qultu licawf bni abi jamiilata kana halkii khudbadii baan kusoo aragnay markuu asxaabtii xasan ayuub iyo cawf iyo ashcaf iyo qolooyinkaa isbaal dhigayo ibnu cawn iyo waxaan ku idhi ina camra bna cubaydin xadaanaa wuu noo warramay can ilxasani xasan buu nooga waramay ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi man xamala ruuxa qaada calaynaa annagaa silaaxahu noo soo qaataa falaysa minaa annaga naga mid maaha oo xasan xadiidkaa inuu weliyey qaala cawf baa wuxuu yidhi kadaba been buu sheegay wallaahi camrun camar been buu taa ku sheegay walaakinahu laakiin araada wuxuu ula jeeday uun an yaxuusaha inuu u dumo riwaayadan oo uu geeyo oo u dumo ilaa qowlihi qowlkiisan waa madhabtiisa iyo ra'yigiisa alkhabiisi foosha xun inuu u dumo bal iyada mid weeyaan oo horta waxaa inoo socotay uun ruwaaddaa lagu yaqaano dacfiga ehel aan riwaayo u lahayn in la caddeeyo oon laga aamusin taasna aanay xan ahayn arrinkiina waa tan oo cawf ibnu abi jabiila muxuu yihi cawf alacraabi kadaba waa intaasi weeye iyadoo intaasi waa inoo halkeedoo way inoo sugantao waa dee intii baabkuwa inoogu socday siyaaqa aharkan iyo hadalladanna keentay ama xadiidkan man xamala calayna silaaxa falaysa mina dee kalaamkan si wuxuu inkirayaba cawf ibni abi jamiil ayay ka meesha tahay waa xadiida saxiixa oo muslim saxiixiisa ku wariyeyoo inagamaba dheere kitaabul haddii alla idhaa inooguba iman doono isaga duruqdiisa ama riwaayaadkiisu kollayna halkaas baan falaysa mina macnaheeda aan ogaan doonaa oo ay dee leeyihiin kol haddii aanu waxaan banaysanahayn oo dhiggan muslimka aanu banaysanahayn dee islaamnimadkii kagama baxayo waxay tahay dee ruux anaga hadigayga iyo dariiqadayadii fiicnayd ku taagan ma aha bal wixii dee intaa dheerna markaa dambe ayaan arki doonaa laakiin xadiidka muslimba waa wariyey marka waxaan leenahay mid weeyaanoo barhkood iyagu waxay leeyihiin hadalkan iyagoo ku tawjiihinaya inkaarkan cawf xadiidkan inkiraya ku tawjiihinaya xasan asxaabtiisii laasimtay buu ahaa marka xadiidkan isagu ma warinayo xadiidku sidiisa kale ha u jiro eh, laakiin xasan wuxuu ka maqlay maaha been buu sheegay taasba weeye ama waxaaba dhici karta dee xadiidkani inuu kaba qarsoonaa cawf ibnu abi jamiila eh, laakiin ta inoo taalaan waxa weeyaan ruuxan jarxigiisii inuu caddeeyo kadibkiisii oo kadaba taas iyada waa mid arrintan kale uu leeyahay wuxuu ula jeedaa xadiidkan markuu warinayo inuu qowlkiisa xun u geysto oo uu daliil uguba noqdo dee ninkan isaan soo sheegayno bal muctazile ayuu ahaa ru'uustoodii buu ahaa daaciyu halkan kuba ahaa qowlkoodna waxa weeye ruuxu ama ruuxii muslimka hadduu macsiyo kuba dhaco waxa weeyaan dee horta walow aanay iyagu sii khawaarij waa gaal aanay odhanayn haddana waxa weeyaan mu-addaha qowlkoodu isku mid buu ahaayoo waa ku faasiqoobaya magacii dee ammaantaana meeshuu waa ka hadhayaa laakiin naar buu ku daa'imayaayo falaysa mina markaa kaasi asal ahaanba nagama mid maayo naar buu ku daa'imayaabaa qowlkooda kamama baxayo axaadiisna way iman doontaa qowlkooda burinaya inaanay dee bal matalan ruux muwaxidna aan naarku daa'im ahayn iyo taas way noo imanaysaa macsiyadii aan istixlaal iyo waxaasi jirina ruuxii muslimka aanu ku gaaloobahayn oonu ku kufri ahayna way inoo dambaysaa marka hadalkiisii dee nixladiisii iyo madhabkiisii ahaa ruuxu inuu waxaan kaga tegayo dee magacii islaamnimo ku faasiqoobaya laakiin naar uu ku daa'imayo tan buu dee u daliishanayaayoo uu xujaysanayaa qowlkiisa iyo madhabtiisa khabiiska inuu ku xoogeeyo ayuunbuu doonaya uu xaggiisa uba dumo calaa kulli xaal waxa leedahay xadiisku waa jira macnihiisna waa taan barhkood ishaaray halkana shaarixuu dhigaya waana waxay noo dambeeya insha allah duruqdiisa iyo insha allah kitaabuliimaan markaan gaadhno dee ma sii dheeraan doono haddii a la waa kitaabka ugu horreeya markaan muqadimada kaba baxno walo dee kitaabku uu dheeraanayo abwaab badan leeyahay laakiin arrinku waxa weeyaan uu jarxiyey ninkana waa nin dee dacfigiisa culimada ay isku raacsan yihiinba weye وxadثna عubayd للh بن cmر الqwاririي qala xadaثna حmad بن زaيد qala kana rajul xamad بن زayd ba wuxuu uhi kana rajulu nin wuxuu aha qad lazima mid laazimay ayuba ayub wasamica minhu nin aan magaciisa laynoo soo naqlin ayaa xertii ayubu sakhtiyaani buu ka mid ahaa majliskiisuu laasimay waxbuu kaba maqlay fafaqadahu ayuub ayuub unbaaba ninkii waayey ninkii ayuunbaabu ayuub waayey faqaluu waxay yidhaaheen markuu dadkii weydiiyey dee sida meesha inoogu sugan dee amaan aan ka fahmayno markuu waayey waa nin dee laazimay ee majliska joogi jiru yihi hebel maxaa helay faqaaluu waxay yidhaheen dadkii kale majliskii asxaabtiisii ama dee asxaabtiisii ya abaa bakrin waa kunyadii ayuub abaabakarow inahu qad lazima camr bna cubayd ninkiiba majliskeenii waa ka tegayoo camr bna cubayd buu la fadhiistaa u majliskiisa laazimay qaala xamaadun dee iska aamus markaas qaala xamaadun xamaad baa wuxuu yidhi fa bayna waqti ana anugu yooman maalin maca ayuuba kollay asalku bayne ayuun buu ahaa aliftani waxay ka timi ishbaac xarakadii nuunta la ishbaaciyey ayuunbay kaba timi bayna iyo baynama iyo dee ama bayna iyo waatana oo kollay meeshan waa wada yimaadaan fa bayna ana yowman maca ayuuba maalin anigoo ayuub laba socda walxaal qad bakarna aan ku kallahnay ila suuqi dee dad xirfo iyo tijaaraba la ay ahaayeen oo taas bay ahayd waatan tan culimada de waa kan nisbadiisaaba asaktiyaan imaka waatan tan idhi hargahu iimin jiray oo san baa loo yidhi sakhtiyaan ayaa fastaqbalahu rajulu ninkii un baaba ka hor yimi fasallama calayhi ayuba ayuub baa salaamay wa sa'alahu wuu weydiiyey ninkiibu wax weydiiyey xaalkiisuu ka warsaday uma qaala lahu ayuub ayuub baa ninkii ku yidhi balaqanii waxay soo gaadhay oon maqlay annaka adigu lazimtay inaad laasimtay daaka rajula ninkaa waa camr bnu cubayd buu sheegaya qaala xamaadun xamaad baa wuxuu yidhi xamaadku waa xamaad ibnu zayd waayahay oo xamaad ibnu zayd baa taas yidhi <clears throat> ayuha aalibu cilman iti xamaada bna zayd fadlb اlcilma bxilmin uma qayidu bqayd wadari bidcata min aahaari camri bni cubayd waa hadal uu lahaa ama shicr uu lahaa labadoodaan adigu meeshii uu ku wada jamciyey isagoo le ninkii cilmi doonayo xamaad ibnu zayd u tag xamaad ibnu zaydna markaa cilmigii adabta iyo suluuga iyo sabtiga hay adab fiicanna qaado cilmigiina weliba qoro oo iska ilaali albidcata min aathaari camr bni cubayd ibni mubaarak <clears throat> bal markaasaa muxuu yidhi xamaad samaaha uu magacaabay oo yacni camran markan ulahaddaa kan rajula uu magacaabo camar buu ujeeday qaala wuxuu hi nacam haayo waan laazimay haa buu yihi way jirtaa yaa abaabakrin abaabakarow inahu yajiuna wuxuu noola imanayaa biashyaa haraa'iba waxyaalo hariiba oo dadka kaleba aanaan maqlayn agtooda riwaayaat hariiba ayuu la yimaadaa tan baaba dee aan jeclaystayoo sidaasaan u laazimay qaala wuxuu yidhi yaquulu lahu ayuuba qaala xamed baa yidhi yaquulu lahu ayuub ayuubba wuxuu ninkii uu ku qawlayaa uu ku yidhi kollay dee mudaarican laga cabirayna waa xaaladii horea laga xikaayoonayaaye ee asalku qaala lahu ayuub buu ahaa mee inamaa nafiru wuxun baaban kaba cararaynaa aw nafraqu aan kaba cabsanaynaa min tilka algharaabi gharaa'ibtaas waa min araawiye inuu nafiru yidhi inuu nafraqu yidhi oo markaa macnuhu wuxuu yidhi inamaa nafiru waxaan ka cararayn ninkii baa wuxuu yidhi waxyaalo hariibah ujeedadu aanan adiga iyo culimada kale aanan kaba maqlin oo isagunu laba imanayo riwaayaada ayuu aanu markaa kaba helaynaayo uu noola imanaya sidaasaan ula joogaa markaasaa imaamkani wuxuu hi inamaa nafiru waxaan kaba cararaynaa min tilka algharaa'ibi ama nafraqu ka cabsanaynaa weeye min tilka alkharaaibi waxyaalaha hariibka oo ujeedadu haraa'ibta camr bnu cubayd laba imanayo dee waxaa waxaa hariibkeehee cilmigan daahirkee dadku wada wadaagsaday aanay ahayne waxa weeyaan inta badan waxa ku badan waxyaalo aan la hubin qalad baa ku badan been baa kuma badan oo dee annagoo ka cabsanayna inay been noqoto oonu markaa ku dhacno rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inaan been kaba sheegno oo wax beena u nisbayna haddii axaadiid tahay hadday dee aaraa iyo madhabkiisa ay tahayna dee inaan kuba dhacno bidcadii iyo dadkii jumhuurtii iyo ahlu sunni inaan khilaafno umuuraha habanna waxaan kaba caranaynaa ay tahay ama aan kaba baqanaynaa oo waxa aad sheegayseed leedahay waaban u laazimay weeye oo dee kale culimadna axaadiida qariibka ahee ruux ruuxun uu warinayo in badan bay kaba digeen oo dee had iyo goor ninkaa tatabuca qaraa'ib alxadiid been buu ku dhacaa bay yidhaahaan waxyaalaha riwaayaadka dee afraadi ay la gooni noqotay midhmidhuun uu sheegayay ee cilmiga daahirkee dadkao dham ay wada maqleen ee kutubtii ku wada sugan aan ahaynba haddaba taasaan kaba cararina adigu وxdثnي xجاaج بن شhاacر qال xdثna سليمان بن حرب qال xdثna بن زaيد yaعnي wuxuu ujeedaa xmاda yaعnي wuxuu ula yimina waataynu soo ogaanay taas qaala wuxu uhi qila لأyuba waxaa lagu yidhi iنa cمر بنa عubaydin cمر بن عubayd rawaa waa wariyey can ilxasani xasan wuxuu kaba wariyey qaala inuu yidhi xasanu albasri laa yujladu lama ulaynayo lama jeedlayo asakraanu kii sakhraamay min annabiidi min shurbi nabidi nabid cabitaankii ruuxii ku sakhraamay la ulayn maayo oo lama jeedlayaa xasan yidhi taasuu soo wariyey fa qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya tan kadaba been buu sheegay ana anigaa samictu maqlay alxasana xasanu albasri yaquulu xaaluu ku qowlayo yujladu waa la jeedlayaa asakraanu waa kii sakhraamay min annabiidi min shurbi nabiid nabiid cabitaankii kii ku sakhraamay anaaba kaba maqlay marka waxa uu sheegayo xasan uu kasoo naqlinaya wax ka jira ma jiraan anaa ogoodee saaxiibkiisii ahaa laasimay isagoo saalena anaa maqlay aduu bal markaa ninkan iyo dacfigiisiiyo dee kadibkiisii iyo inaanu riwaayo u hel ahayn dee iyadoo bidcanimadaa xumina ay u dheerayd waayo rag baa jiray aynu soo maro saalixiina cubaada dadkii fiicfiicnaa kaba mid ahaa wax bidca iyo waxa iyaga ay agtooda kuma sugnaa aanay jirin laakiin xifdigoodii xumaa daraaddeed in aan nidhi riwaayadoodii waa looga tegay baa jiray laakiin kani dee wuxuu isku darsadayba umuurahan kadibkan ama tuhmada lagu tuhmayo tan waxyaalaha dee aadee uu warinaya qaraa'ibtaas ah bal iyo nixladan xun iyo madhabkan xun ee radi ah ayuu iskuba darsaday ama intan halkan ah laa yujladu sakraanu min annabiid nabiidka horta dee kollay kitaabka insha allahu tacala ashriba laakiin aad buu u dheertahay taasi ee waxa weeyaan weeyaanuunin nabiidkooda isticmaali jireen waxay soo qaadi jireen waxoogaa timira ama zabiibo markaasay biyo ayay dee ku ridi jireen u daydayn jireen muddo markay daayaan ayuu wixii khamiiri jiray laba habeen oo kale ama dee inka badan iyo maalmahoodii ayaa wixii uu khamiiri jiro u kari jiray markaasaa halku markii hore dee markuu milmo maalinta hore iyo labada cisho hore iyo sharaab iska macaan oo casiir u noqonayay biyihii oo ay timirtani ku milantay ama zabiibkani oo macaanaaday noqonayay ayaa marka dambe wuxuu noqonayay wax caqliga dooriyo laguba sakhraamo bal markaa nebiidku kaas buu ahaa oo noocood nebiidkay samaysan jireen kaas buu ahaa marka inta hore dee uu caadiga yahay cabitaankiisu waa shay bannaan oo xalaal xalaalu ahaa laakiin kol hadduu noqdo mid wax sakhraaminayuu gaadho dee maalmo uu gaadho taas bay ahayd dee shay xaaraama kullu muskirin khamrun oo ayay ahaydba marka meesha waxa weeyaan ruuxii isagoo sakhraamay ee nebiid ku sakhraamay in la jeedlayo culimadoo dhanba qowlkooda weeye waayo kol hadduu sakhraamo nabiid kuba sakhraamay in la jeedlayo hadduu sakhraamay culimadoo dhan qowlkooda weeye markay khamrad noqoto casiirka cinabka ayay khamrada dee barhkoode walow dee kaba caamsantahay markaan luqa iyo xadiidka eegne ee markay taa noqoto iyada ama ha sakhraama ama yaamu sakhraanina waa la jeedlayaa nabiidka sakhraankiisna way isku raacsan yahin hadduu wuxuu nabiidkan yahay oonu sharaabkiina sidiisa muskir weeye laakiin qadarkan uu ka cabay baa qadar wax sakhraaminayaba aan noqon qadar yar buu kaba cabay waana waxaa hadduu badsado sakhraaminaya maxaa kaa xaalkiisu noqonaya waa masaladaata dee khaasatan fuqahadii reer kuufa oo kale iyo ama culimmadii reer kuufa way iska cabi jireen noocaas intaanu qadar iskaarkunbay iskaba ilaalin jireen markaasaa daraaddeed iyagu waxay lahayn waa kan cabitaankiisa la cabo haddaanay sakhradi meeshii iman wax muskira aan laga cabin oo waxa weeye dee lama jeedlayo dee in badan oo reer kufiina culimadii reer kufata iyada naadir bay ahaydba malaa waa lagu ay ku yarayd nooca caynkana xalaalnimo aanu haysan ama antaasa sida dalxat musarifiya amtaal yar baa la tiriyaa rag waaweyn oo raggii waaweynaa ahaa ayaa dee nabiidka noocaasa sakhraaminda way iska dhowri jireene laakiin intaa uu markaa qadarkan yar een iskaar gaadhin haddii la badsaday laakiin iskaar gaadhi kari lahaa ayay rag badan dee weliba rag aimadii diinta aan idhaahno sufyaan athawri iyo wakiic ibnu jaraax iyo amtaashooda reer kuufa balkood badankooda xaggaa israaci waayo naadir bay ku ahayd iyaga taas waa qowlka reer kufa laakiin culimada kale marka maxaa leega kol hadduu wuxuu dee intaa uu caadiga yahay mooye wixii intiisa badan ay sakhraan keenayso yaanu sakhraanba hadduu intiisa yacabana waa la jeenlayaa weeye saa khamradii oo kale markaa khamradii waa isu waafaqsanyna waa nabiidka oo kale bal marka hadalkan uu kasoo naqliyan de hadal xasan shaqo ku leeyey ma aha dee reer basrana iyada tan shaqaba kumay lahayn waa reer kufa iyanu tani ahayd yujradu sakraanu min anabion marka wuxuu leeyahy been buu sheegaya وxdثnي xجاaج qال xdثna سليمان بن حرب qال سمعت سلام بن أbي مطيع يقول بلغa أيuba أyub waxa gaadhay أني anigu aatي cمرا inaan cمر u tago سلام oynu hore usoo maraa sidaa yidhi أyub baa taa maqlay فأقبل calaya yوما maalin buu xaggaygii soo qaabilay faqاala wuxu uhi arأyta bal waxaad iiga warantaa رaجuلا nin laa ta'manuu calaa diinihi dee diintiisii aanad aamin ugaba ahayn oo ninkaa bidcada xun kuba sugana oo xaggii marka la eegay diintiisii aanad aamin ugu ahayn oonad uma aaminayn jaanibka kayfa ta'manu seebaad u aaminaysa cala alxadiidi riwaaye iyo xadiid waa ninkaa e, qaba ra'yigaa xun qadariye ah ictizaal kale diintiisiiba aan u toosnayn in loo aaminayn xaggii diintiisii seebaad markaa riwaayo ahaan iyo xadiidkii rasuulka aad ugu aaminaysaa xagaaha ka warin ee iska daaweeya xadaana salaamatu bnu shabiibin qaala xadaana alxumaydiyu xumaydi xalayna waan soo aragnay bukhaarina waa ti waaba xadiidka koowaad isagu kuba bilaabaa in cabdullaahi bnu zubayr ibnu ciise waxaan in haddii haddii xalay xalay cabdullahi ibnu ciise ay dee iga dhacday ciise waa awoogiin cabdullahi ibnu zubayr ibnu ciise weeye waa saaxiibkii shaaficina qaala xadaana sufyaanu sufyaanna waan idhi kol hadduu sufyaan xumaydi itay waa sufyaan ibnu cuyayne une qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay abaa muusa nin abaa muuse la yidhaaho israa'iil ibnu muuse ayaa la yidhaha sidiisa waa nin hiqa oo isna atbaacu taabiciintuuna yaquulu xaaluu ku qowlayo xadaanaa camr bnu cubaydin camr bnu cubayd baa noo warramay waayo waxbuu ka warin jiray laakiin wuxuu ihi qabla an yuxditha intii aanu daahirsan la imanaynu samayn dee soo darisiisan wixii uu laba yimo waa bidcadan iyo ra'yiga dee qadarnimada waa intaa hore oo dee shabaabkii fiicnaa dee markaa suhaad ahaye reer basru ah aadna jaanibka waaba loogu amaani jiray laakiin intii aanu waxaan la iman bidcanimadan iyo wasil ibnu cadaa'iya aanu ka haysan intaasaan wax ka maqalu nooba waramay bal adigu waxa weeyaan ninkan umuurahaasaa kuma kulmay xadaثnii cubaydullahi bn mucaadin alcambariyu qaala xadaثana abi qaala katabtu ilaa shucbata shucbe ayaan waraaq u qoray asalu waa mucaad ibnu mucaad baa leh inankiisana ka warinayo waxaan u qoray as'alu xaal aan weydiinaya can abi shaybata abi shayba ninka la yidhaaho qaadi waasidin magaalada waasid la yidhaha qaadigeeda ahaa abi shayba ibraahim bnu cuhmaan baa la yidhaha nimankii fiicfiicnaa ee cuhmaan bin abi shayba iyo e, abubakr bin abi shayba iyo e, awowgood weeye in e, kaley walaalayiin oo qasim bin abi shayba la yidhahna waa jira waa adigu saddexnoo walaalaah laakiin labadaas baa dee imaamyo ahay abu shaybana waa awowgood ibraahim bin cuhmaan baa la yidhaha ninkaasaan anigu yidhi bal iiga waran oo ninkaas xaalkiisa bal iiga waran waasina qaadibuka waasina magaalo ciraaq kuma taalay oo xajaaj baa waqtigiisii dhisay fakataba ilaya waraaq buu ii soo qoray oo wuxuu ihi laa taktub canhu shayan waxba ha ka qorin waxbaba ha ka warin asal ahaan wamaziq kitaabi waraaqdaydaasna dee taa markaad ogaato gogoy yaan cid kale ogaanin yaan la arkine waraaqdaydana dildilaaci taas baan taasuu yidhi oo wuxuu nawowi halkan leeyahay wuxuu u amray inuu waraaqdiisaa googooyo waxaabuu ka baqday dee ninka abishayba inuu warkani uu gaadho oo markuu ogaado dhici kartaba dhibo ninkaa qaadiga iyo waxyaalahaase isaguna reer waasin buu ahaa shucbane inay dhibaata kaba soo gaadho taas ama mafsado kale ay kaba ratibanto markaa labadii masraxaba si halkana masraxadii isaga uu sheegay inaanu ehel u ahayn riwaayo ee jaanibka kalena mafsadadii looga badbaado ayuu tan yidhi bal markaa waxa weyaan abushayba waa nin isaguna matruuka ah culimmadu ay isku raacsan yihiin dacfigiisaas raggaa fiicfiicanna awowba ahaaba weeye kollayna waana ninkii xadiidkii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh labaatan ragcadood iyo saddexdaa witrigaa saddexiyo labaatan inuu tukaday saxaabadu way tukadeenoo cumar ibnukhadaab iyo waqtigiisii laakiin rasuulkii ilaahay inuu tukaday xadiidkaasoo dee markaa kutubta qaarkood kuma sugan ninkii warinaya weeye ama dariiqiisa ninka kuma sugan waa taraawixdan uga jeeda dee wax suganna maa xadiidka oo dee waa ninkaa ninkaasaaba kuma sugan oo heerkaasuu joogaan وxadثna الxulwaniyu qaala samictu cafana qaala xadaثtu xamaad bna salamata ayaan maqlay can صaalixin اlmuriyi xadau me waan u warramay dheh xamaad ibna salamata waa imaamkii labaad adigu labada xamaad marka la yidhaaho xamaad ibnu salama waa nin isna u qiimo badnaa walow xagga itqaanka ninkaa hore aanu kulaba sinayn rijaasha muslimiina khaasatan thaabit lbunaanina dadkii wax ka wariyay ninka ugu itqaan badanba weeyaan oo axaadiidta thaabitiya buu muslimaad ugaba wariyaaye xamaad ibnu salamaan u waramayo can saalixin ilmuriyi saalix ibnu bashiir ninkaa la odhanayay ee almuriyi waa haweenay reer bani murre ahayd oo xoraysay oo malaa hooyadii baabay xoraysaan filaya hooyadii baa dee ahayd muctaqo abiya carabi buu ahaa kaas baa markaa loo nisbeeyo nisbadan waa haweeneydaas muctiqadiisa ahayd ama hooyadii muctiqadeeda muctiqadeeda ahayd oo reer bani murre ahayd bay nisbadu tahay ninkaasaan xadiid ugaba sheegay bixadiiin xadiid can haabitin haabitu kaba warinaya haabita ragga axaadiistiisa ugu yaqaana xamaad baaba ahaa faqaala wuxu uhi kadaba may xadiidkani ma jiro been buu sheegay oo ujeedada xadiidkan ama dee qalad ha uga dhacdo ninkani nin saalixa weeye oo dee ah isagu ka mid ahaa min kibaari alcubaad iyo zuhaad iyo saalixiin ragii cubaada ee zuhaada ee saalixiintayd ka mid weeye e laakiin waa arrintii aan soo sheegnay casharkii xalayta inooguma bilaabmi uu yaxya alqadaan lahaa maan arag beento dee marka la eego in waxa weeyaan xagga xadiidka cid ugaga been badan dadkaa saalixiinta oo muslimna uu ku xambaaray iyagii waa dad saalixiin ah waa dad cibaado u go-ay oo kuba shuqloomay xadiidkii ihtimaam iyo cinaayo weyn maysiin saxiixiisiiya saqiimkiisii ma kala soocayaan waxa ay maqlaanba way sii sheegayaan oo dadkii bay kaba rumaysanayaan markaasaa been baa iyagii iyagoon uba qasin kaba dhacaysa waxaan dee la hubin oo cid kale ay u sheegtay kaba maqleen bay iska warinayaan ama si dee iyagoo waxaanay dabdin ayay qalad ahaan u warinayaan oo si khadaa ay uba warinayaan oo halkaasay beenta ugaba imanaysaa haddaba waa noociisaas ahaa weeye ee sida kale waa nin saalixa oo caabid ahaayo zaahid ahaa dee qolooyinkaasa camr bnu cubaydba wata aan zaahid kuma sheegayne dee xaaladiisan uu kuma sugnaayo waxaasna isagu shaqo kuma lahayn ee arrinkuwaasa kuwa horena casharkii hore kuma soo marray waxadatuu hamaaman wa hamaam bnu yaxya ayaan u warramay oo can saalixin almuriyi bixadiidin faqaala kadaba isaguna ujeeddadu waa xadiidkii dee waa rag iyagu mutqiniina xadiidkay dabdiyeen sidiisii bay u garanayeen markaa sidiisii lagu warinayay ma aha xadiidkuna kii ma aha markaasay kaba cabireen inuu been sheegayo arrinkii markaa salaaxiisii iyo zuhdigiisii muu keenin inay xadiidkii kaba aamusaan ama isagii وxadثna mحamed بن غaylan qala xadaثna abu daud وdayaalisi qala qala lii shucbatu shucba wuxuu igu yidhi iiti u taga jariir bna xaazimin jariir ibnu xaazim u tago faqul lahu waxaad ku tidhaa laa yaxilu laka kuuma banaana an tarwiya inaad ka wariso can alxasan ibni cumaarata kana waa nin dacfigiisa culimmada isku raacsayin oo dee matruuk ah xasan ibni cumaare inaad wax ka warisaa kuuma banaana fa inahu yakdibu been buu sheegayaa qaala abu daauud abu daauud baa wuxuu ihi qultu lishucbata shucba waxaan ku idhi wakayfa daaka beenta aad ku sheegaysaa seebay tahay seebuu been u sheegayaa faqaala wuxuu uhi xadaanaa waa noo warramayo can ilxakami biashyaa xakam ibnu cutayba ayuu waxyaala nooga sheegay lam ajid laha aslan oo xakam ibnu cutayba wax nooga wariyey aanan u helin asal aanan uba helin oo dee markaana xakam u sheegay n wixii weydiiyey xakambo waxaan agtiisa kumaba sugna isna xakam buu kasoo naqlinaya qaala qultu lahu waxaan ku yihi biayi shayin sheegee bu waxa uu xakam sheegay asal u weyday muxuu ahaa qaala wuxu uhi qultu lilxakami xakam waxaan ku idhi asalla miyuu tukaday annabiyu sala allahu calayhi wasalam calaa qatla uxudin dadkii uxud lagu laayay rasuulka ilaahay masalaad janaase miyuu ku tukaday waayo xasan ibnu cumaarahan baa xakam saa kaba soo naqliyey fa qaala wuxu uhi lam yusalli calayhim kumuu tukan oo rasuulka ilaahay kumuu tukan buu yidhi faqaala xasan ibnu cumaar xasan ibnu cumaarana waa beentiisii waa ti uu isaga uu sheegaya iminka ku beenaynaya xasan ibnu cumaarana muxuu yidhi can alxakami can miqsamin can ibni cabaasin ana anabiya sala allahu alayh wasalam salla calayhim wadafanahum isaga eg xakam buu kaba wariyay xakamna miqsam miqsamna ibnu cabbaas marka rasuulka ilaahay ahla uxud waa ku tukaday waanu aasay xakamna waa kan leh waxba anigu may rasuulka ilaahay kumuu tukan arrin kalena uu sheego qultu lilxakami waxaan ku idhi maa taquul fii awlaadi zina bal carruurtan dee zinada ku dhalatay hadday dhintaan weeye marka ay dhintaan ka waran xaaladooda qaala wuxu uhi yusallaa calayhim waa lagu tukanaya waayo dembigii waalidkood dee iyagu shaqo kuma laha hadday ficilkoodii ka baydhaan marka waa lagu tukanaya qultu waxaan ihi min xadiidi man yurwa cidda de bal inay maaha ijtihaadun muu doonahayn wax naqliyuu doonayay waa xadiidkii ama min xadiidi man waa shaksi xadiidkeeba ayur waa la warinayaayo waa adigu cideeyo xadiidkaas aad kaba warisay ama cid sheegaysa ee xadiiaan u sheegaysa ama qowlkiisaba ay tahy waa iyo qaala wuxu uhi yurwa can alxasan albasri xasan albasri baa taa laga wariyay in lagu tukanayo faqaala xasan bnu cumar xasan bnu muxuu yidhi xadaana alxakamu can yaxya bn ljazaari can caliyin meeshuna xasan ibnbasri qowlkii ubay ahayd isaguna halkaasuu laba maray xakamna waxa waa kanoo xasan buu u tiirinaya marka waxyaalahaasa dee cadaynaya inuu been sheegay lakin waxaan lenahy waa nin aad u daciifa ninkani lankana ku daro waxadaana alxasan alxulwaniyu qaala samictu yaziida bna haaruun wadakarahu alxaal dakara ziyaada bna maymuunin uu sheegay oo ninkaasuu hadal qaaday زياد ibnu maymuun زياد abu camaarna waa la yidhaha ziyad ibnu abi camaarna waa la yidhaha ziyad ibnu abi xasanna waa la yidhaha sababtuna waa tadliis ruwaadeed ogaan bay dadka caynkaas magacyadooda ugu tasarufaan ragga sariqada xadiidkaya lagu yaqaana ama ducafadii si aan loo garan si aan loo garan bay magacyo kala duwan ay ugu sameeyaan maxduuj waa naseexo ummadda u naseexaynay ninka khaalid ibnu maxduuj la ydhaha khaalid ibnu maqduuxna waa la ydhaha bal markaa isagana inaanan wax ka warin ayaan kuba dhaartay oo bal waxa weeyaan wa qaala waxaanuu yidhi laqiitu waxaan la kulmay ziyaada bna maymuunin waxaa odhanaya yaziid ibnu haaruun ninkaasaan la kulmay fa sa'altuhu waxaan weydiiyey can xadiidin xadiid baan weydiiyey faxadaanii bihi can bakrin xadiid baan weydiiyo xadiidkii uu ii sheegayoo yuu ilaa kid can bakri uma cudtu ilayhi waan ku soo noqday xadiidkiin buu weydiiyey faxadaanii bihi can muwariqin labadooduba waa taabiciintii raggoodii qiimaha badnaa weeye muwariq ibnmushamrij ayuu iiga wariyey haddana xadiidkii uma cudtu ilaahi waan ku soo noqday faxadaanii bihi can alxasan waa kaa kolba nini wixii horuu iloobayaa mar wuxuu yihi bakr kol wuxuu yihi muwariq kolna hadda wuxu wa hadda xadiidkii un kii horuu weydiinayo kol xasan marka waana waxaan ugu dhaartay inaanu wax ka warin oo bacnaa meeshii dee inuu been sheegaya cad wa kaana waxaanu ahaa yaziid yansubuhumaa labada nin ziyaad ibnu maymuun iyo khaalid ibnu maxduuj mid u nisbeeyey ilalkadibi been buu u nisbaynayey qaala alxulwaaniy wuxuu yihi samictu cabdasamadi walxaali dakartu cindahu aan sheegay ziyaada bna maymuunin oo cabdisamad baan maqlay anigoo ku hadal qaaday agtiisa ninkan iminkaan kaba soo baxnay fanasabahu sidaa yaziidba ugu nisbeeyey been ayuu isaguna ugu nisbeeyey ila lkadibi been buu ugu nisbeeyey welina waa inoo socdaan arrinku wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashad wuxuu yihi maxamuud ibnu khaylaan baa yidhi qultu waxaan ku odhi liabi daa'uud addayaalisiyi imaamka isna shahiirkaynu hore usoo aragnay sulaymaan ibnu daa'uud baa waxaan ku idhi qad agharta waad badsatayoo macnaa riwaayo can cabaad ibni mansuurin cabaad ibni mansuur warin aad wax ka wariso waad badisay oo aad baad u badsatay jaanibkaasoo waxyaalo badan baad kaba warisay ninka cabaad ibnu mansuur la yidhaaho cabaad ibnu mansuurna nin adigu kollay atbaacu taabiciintiya weeye basrana qaadi ka ahaa culimmaduna ay daciifiyaan oo kollay xifdigiisoo xuma iyo isagoo markii dambe malaa taqayuriyo uu kuba yimi iyo arrin kaloo jirto ah tadliis dee dadkii uu wax ka maqlay khaasatan inuu ridi jiray oo dad aanu wax ka maqlin markaa uu sanadkii ku xidhiidhin jiray oo tadliisna ay ku arkeen umuurahaasay u daciifiyeen haddaba wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo axaadiis iyo riwaayaadaad ka warisay cabaad ibnu mansuur famaa laka waxa kuu sugnaaday muxuu yahay ayu shayin habata laka oo lam tasmac aanad uga maqlin minhu min cabbaadin cabbaad maxaad uga maqli weyday xadiid alcadaarati haweenaydii cadarka iibinaysay xadiidkeedii maxaad uga maqli weyday oo dee waxyaalo kale oo badanba uu adigan ka wariyo aad baad wax uga warisaye haweenayda cadarka iibin jirtay bal maalan taas xadiidkeedan dheer ee uu warinayo isagu <coughs> maxaana alladii xadiidkaasoo rawaa uu wariyey lana annaga nadr bnu shumayl nadr ibnu shumayl u ziyaad ibnu maymuun can anas saa ugaba wariyey isaguna riwaayo u lahaaye maxaad uga maqli weyday xadiidkaas cadaaradu <clears throat> dee waa almar'atu alatii tabiicu lcidra si aan soo nidhi waa haweenaydaa adigu cadarka iibisa ayay ah markaa waxaana yidhaahaan waa adigu nin ziyaad ibnu maymuun oo xalaytaan soo haynay ziyaad ibnu maymuun oo casharku inoogu dambeeyey yaziid ibnu haaruunna wuxuu inooga soo naqliyey inuu yidhi waxaan ku dhaartayba inaanan waxba ka warin isagiiyo khaalid ibnu maxduuj waa beenna way u nisbaynayeen cabdusamedna sidaas oo kale ayaa inoogu dambeeyeyba oo in ninkan ay been u nisbeeyeen ziyaad ibnu maymuun xadiidka ninka warinayana ninkaas weeye oo dee waa ziyaadkaas baa imika loo jeedaa cabbaadna walow aan leenahay dee bacd asxaabi sunan waxay ka wariyeenoo kolle waa nin ay daciifiyaan oo umuurahan soo sheegay ay u daciifiyaan qaadino ahaa bal ninkan ziyaad ibnu maymuun baa arrintiisa adigu ay wadeen ba waana inoo soo socdaaye markaa waa haweeney ay yidhaaheen xawlaa la odhanayay oo cadarkay iibinaysay waa sida dee ku soo aroortay baan leenoo ninkana warinayo dee ay culimmadu ay beentaba u nisbaynayaane eh madiinana way kuba sugnayd oo caaishay u timi deetay sheegtay iyadiyo bal wax iyadiyo ninkeeda kuba tacalluqsanay leedahay habeen kasta aan isu qorxiyaasan habeen kastaba aroosahay markaasay caaishana bal fadliga zawjka iyo waxyaale xadiida aygu in dee markaa rasuulka ilaahay kaba soo naqlisa ama inta loo sheegay uu sheegay waana dee wax dheer oo fadliga bal taas kuba tacalluqsan iyo haweenaydu bal hadday xamliga tahay wadciga ay tahay bal waxyaala dee lagaba yaqiiqsoodo dee kollay ahaan rasuulka ilaahay halkaa sheegidiisii haweenay weydiisay su-aaloo su-aashaas kuba tacalluqsanay siday xaydka uga daahir noqonaysuu rasuulkii ilaahay xishoodkiisii badnaa iyadoo xukum sharciga u sheegayu dee markaas u caddayn kari waaye ilaa ay jiiday waana xadiid inoo dambeeyo oo kale laakiin halkan bal qubladii mucaanaqadii mujaamacadii waxyaala wax wada fadli loo wada sheegaya waxaan ku wada sugnaa kolley ibnuljawsiyana kitaabkiisan mawduucaadkiyo ayuu ku soo arooriya xaafnu xajarna lisaanulmiisaan walow dee aanu dhammayn laakiin uu sheego bal markaa waa wax saasa haddaba in haweenaydaas xadiidkeedii maxaad uga maqli weyduu leeyahay arrinkuna kaa weeye waana waxaa dee mawduuc ahe qaala lii deete abu da-uud baa igu yidhi u yihi maxamed ibnu qayraan baa odhanaya abu da-uud dayaalisi baa igu yidhi uskut aamuso waxaaha sheeg sheegin ama arrinkaa kaba aamus muxuu yidhi fa ana anigaa laqiitu la kulmay ziyaadabna maymunin waa ninkaa dee isaguba uu kasii warinayo ee ziyaad ibnu maymuun anigaa la kulmay iyo waa cabduraxmaan ibnu mahdiya aniyo cabdiraxmaan ibnu mahdi baa ninkaa laba kulanay kollay waa cabduraxmaan waxay ku cadfan tahay damiirkaas dee damiirka mutasilka ee damiirka rafcee laqiitu ee dee waxa weeyaan maxamed ibnu khayraan baana ma abu da-uud baana leh dee waxaana iska jirto xaggan dee marka la eego naxwo oo kale damiirku hadduu yahay damiir rafco mutasila haddii wax lagu cadfayo waxaa lala yimaadaa damiir munfasila dee luqada fasiixa ah shicirka isagoo badan biduuni markaa faasila haddii aan damiir mufasila lala imanna faasil kale ayaa lala yimaadaa si cadafkuna uba hagaago maantana damiir munfasil ma jiro damiir munfasil hadduu jiro waxay ahaan lahayd fa anaa laqiitu ana wa cabduraxmaan ibnu maadiye taasaa cadafku ahaan laaye laakiin mafcuulkii ziyaad ibni maymuuno ciddii lala kulmay ah ayaa kala dhex galay damiirkii dee damiiru rafcin ahaa ee markaa macduufu calayhiga ahaa iyo wixii lagu cadfaya isna marfuuca ismigan daahirka ah isaga markaa faasilkaasna waa ku filan yahay uunoo kol haddii faasiluun uu dhe ku dhex jiro cadafkii waa hagaagaya wain calaa damiiri rafcin muttasil cadafta fafsil bidamiiri lmunfasil aw faasilin ma wa faslin yarid fi nadmi faashiyan wa dacfa cutaqid ibnu malik alfiyadiisa ama khulaasada oo wuxuu leeyahy haddaad damiir rafco mutasila wax ku cadfayso fafsil bidamiir munfasil damiir munfasila la kaalay ana baa markaa meesha ay noqon aw faasilin ma waa kan ama wax faasilo uunoo kala dhex gala oo macnaa wuxuu ujeedadu waxaan toosnayn oo laqa fasiixa noqonayn haddaan idhaahno ana laqiitu waa cabduraxmaan ibnu mahdi oo laqiitu iyo iyadoo dee wax faasilina jirin ee faasil baa jira oo markaasuu leeyahay haddana waa bilaa faslin yarid fi nadmi fashen shicirka aad buu ugu yimaada ama nadmiga isagoo faasilna jirin ee waa dacfa taqade waxaad ictiqaadsaa taasi inay dee daciiftahay ama luqadii fiicnayd aanay ahaynba mar markaa imaka waa cabdiraxmaan ibnu mahdi tudan laqiitudaas buu ku cadfanyay faasilkiina waan haynaa fa ana anigu laqiitu waan la kulmay ziyaad bna maymunin iyo waa cabduramaan aniga iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi baa ninkaa la kulanay waa imaamkii cabdiraxmaan fasa'alnaahu waanu weydiinay oo waxay weydiiyeenoo waabatan faqulnaa lahu isagaa dee anas waxaan ka warinaya faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi hadihi alaxaadiiu axaadiian alatii axaadiidaasoo tarwiiha aad warinayso can anasin anasaad ka warinayso kollay dee hadihi alaxaadiidu waa dee mubtaday noqon khabarkiina siyaaqa ina tusaye waa xadfan yahay oo khabarkii imaka waa xadfan yahay oo macnuhu muxuu noqon ama cibaaradu hadihi alaxaadiisu alatii tarwiiha can anasin xadiidkan cadaaradna waa ku jira axaadiidan aad anas ka warinayso asamictaha minhu miyaad ka maqashay axaadiidan aad anas ka warinayso miyaad ka maqashay faqaala wuxuu yidhi ziyaadkiibaa odhanaya wuxuu ku odhanaya abu daa'uud iyo cabduraxmaan ara'aytumaa bal waxa ii warrama oo oo waxa weeye rajula nin ninkaasoo yudnibu dembaabaya bal iiga warrama nin dembaabaya oo fa yatuubu dembigiisii ka toobad keenaya oo dee waxaa weye dembigu waa isagoo waxaanu maqlin uu sheegto u idhaa anas baan ka maqlay isagoon kama maqlin waa dembi buu leeyahy bal ka warran ruuxu intuu dembaabay dembigiisii ka toobad keenay alaysa miyaanu ahayn yatuubullahu mid ilaahay aqbalayo oo calayhi isaga korkii towbada u kaba aqbalayo miyaanu ilaahay towbada ka aqbala haddii nin imika dembaabo dembigiisi uu ka toobad keeno ilaahay towbada miyaanu ka aqbalahayn qaala wuxuu idhi abu daa'uud qulnaa waxaa nacamhayo rabbi waa ka aqbalayaayo dee haddii wixii uu sheeganaye inuu maqlay ahaa anase isagoo lababa kulmin uu ka toobad keeno waa laga aqbali oo dunuubtii kalun bay la mid tahay qaala markaa wuxuu yidhi dee waa nin ka toobad keenayaabuu u jeedaaye maa samictu maan maqlin min daa waa madkuurkaasoo waa maxay waa mima arwiih can anasin weeye waxyaalaha aan anas ka warinayo ee aan dadka kusii dhex daynayo aan sheeg sheegayo kamaan maqlin anas min daa qaliilan walaa kaiiran wax yar iyo wax badantoona waxaan ka maqlay anas maba jirto markaasaa wuxuu yidhi in kaana hadduu yahayba macnaha waa dadkii ama shani laa yaclamu kuwa aanay ogeyn annaasu dadku oo macnaa dadkii wuxuu wadaa dadka cawaamteen cinaayo riwaayaadka iyo ama aqoon aanu lahayn ama dadka dee cawaamba yaanay noqonin laakiin aan macrifo iyo aqoon u lahayn iyo cinaayo riwaayada iyo iyo ruwaadaba xagga riwaayaadka iyo ruwaadan warinaysa dee say u kulmeen iyo say wuxu kala wariyaan iyo dadka aan macrifada u lahayn buu ujeedaaye haddaba dadku hadday yihiin kuwa aan garanayn in dee arrinkan oo arrintaasi ay kaba qarsoon tahay oo ay dee u qaadanayaan marka wax ka wariyo inaan anas ka maqlay oon anas aan arkay oon laba kulmay hadday dadku taa yihiin fa antumaa laa taclamaani kollay hamse istifhaam baan qadaraynaa waana dee laba tawjiiho ay la yimaadaan ka ugu mudan ama ugu roon oo fa antuma fa antumaa idinku labadiinan waa abu daa'uud iyo cabduraxmaan labadaa aqoonta sare ulabaatiin ruwaad iyo riwaayaadba haddaba labadiinan ilaa taclamaani mayaydaan ogeyn oydaan garanahayn anii lam alqa anasan anas inaydaan la kulmin macnaa hadday dadka kale ka qarsoonto inaanan anas anigu arag oonan lama kulmin idinka idinkama qarsoomayso idinku waa garanaysaan inaanan arag marka wixii dembi buu ahaa waan ka joogsanaya waan ka toobad toobadkeenaya taas buu yidhi marka waa hamsadii istifaamkaan qadarnay towjiih labaadoo nawowi halkan soo dhiganayo waxa weeyaanba laada zaa'ida in lagaba dhigo hamsana aan lasoo qadarinoo fa antumaa waa idinkan ad dee waa labadiinan abu daa'uud dayaalis iyo cabduraxmaan ibnu mahdi laa taclamaani laadan zaa'ida markaa ka dhigana taclamaani waxaad garanaysaan dadka kale hadday taasi ka qarsoonto inay waxyaalahan macrifo ulahayn ay ka qarsoonto idinku waa ogtihiin anii lam alqa anasan anasna aan la kulmin de kol haddaan la kulminna waxaan ka maqli mama jirto weeye naan aragba anigii markaa waxaan ka maqli ma jirto waxaana been bay ahayd waan ka toobadkeenaya waan iska daynaya taas buu yidhi qaala abu daauud abu daauud baa wuxuu yidhi iyagiina dee toobadii waa laga aqbaliya iska daaweeyey arrintoodii fabalaqnaa haddana intaa dabadeed baa waxaana soo gaadhay bacdu waa waqtigaa dabadii waxaana soo gaadhay annahu ninkii ziyaad yarwi inuu warinayo anas waxyaale ka warinayo hadalkiisii hore iyo wixii dee inaanu iska dayn weli shaqadiisii hore u wado haddana fa ataynaahu waanu u nimi ana aniga iyo waa cabduraxmaan aniyo cabduraxmaan baa u nimi oo waa cabdiraxmaan ibnu hadi faqaal wuxuuna yidhi markii haddana aanu u nimi annagoo le war waxaan iska daa faraa ka qaad beentan ka jooji atuubu waan toobad keenayaa waan ka soo noqonayaa dib uguma noqonayo uma kaana haddana wuxuu bacdu intaa dabadeed yuxadiu waa dee waxa uu iska watay iska daa'imayay intaa dabadeed haddana intii uuna yidhi markaa labaad atuubu ayuu haddana waa waday oo wixii waa sheegayay uun fataraknaahu faraanu ka qaadnay waanu iska daynoo dee maanta naseexo uu aqbalayayba may jirin bal markaa waxa weeyaan ninkaa ziyaad ibnu maymuun waa ninkaa beenta sheegaya ee xadiidkan aad sheegaysa leedahay xadiid alcadaara ee fadligaa badan ee dumar iyo waxyaala kuma tacalluqsanaa khaasatan iyo fadli iyo umuuraha si haweenaydu bal umuuraha waxay ka helayso xaalkiisuba waa kaa weeye ninkuna waaba ninkaa beenta loo nisbeeyey kollayna dee ziyaad ibnu maymuun xalitaan soo aragnay xadaثna xasn الxulwaniyu qaala samictu shabaabata qaala kana cabdاlquduusi yuxadiثuna fayaqulu xasan ibnu cali اlxulwani oo xaafid musanifo ahaa iyo shabaabat ibnu sawaarba intii aan dekid aan ku soo jirnay casharadii hore ayaan soo maro isna nin hiqoo siqaaru atbaaci taabiciin ama atbaacu taabiciin raggii ugu yaryaraa aduu kaba mid ahaa shabaaba markaa wuxuu yihi ibnu sawaar qaala kaana wuxuu ahaa cabdulquduusi cabdulquduus ninkaa la yidhaaho waa nin cabdulquduus ibnu xabiib la yidhaaho kollayna muslim halkii khudbadda markii aan soo haynay dee kitaabka intaynaan fusuusha aanay naan bilaabin ruwaadda axaadiida dee munkarka iyo waxyaalaha ama axaadiida aan asalka ahayn warisa ayuu inoo soo tirtiriyey oo bal maalan iyo kuwan iyagu warinayo waxyaalaha munkarkaee kitaabkiisa uu kaba dhowrayo oo kale marka kuwa iyagu waxyaalaha mutahamiinta ah been lagu tuhmo waxyaalahaan asal lahayn wariye markii uu soo sheegayaaba wuxuu inoogu soo daray waa cabdulquduus ishaamiyo halkii khudbadan kusoo arrinay waa kuwuu leeyahay ehel uma aha riwaayo kuwaas dee lagu laysku shuqliyo waxyaalahay warinayaanna asal ahaan ma aha kuwaas waa kii uu lahaa bal markaa horeynu soo aragno halkaasuu dikrigiisa inoogu soo waa nin cabdulqaduus ibnu xabiib la yidhaaho alkaraaci reer shaamana wuu ahaa nin kaley dee isku magac ahaayeenoo isagu ka duwan oo cabdulquduus isaami la yidhaaho oo isagu hiqaana habeenkaa hore ayaan soo sheegnay marka bal ninkiiba iyo waxyaalihii culimmadu ay ku haysteen wax ka mida oo waa nin dee isaguba dadka kaba mida mutahamiinta beenta lagu tuhmayey makana halkan waxaan arki doonaa dee macrifo la-aantiisii iyo kafladiisii badnayd siuu asaaniidda iyo mutuntaba u tasxiif tasxiifinayay haddana weliba waxaan macno dee cajiib ahoo qariibaba ugu fasirayay markaas waxyaalihii uu tasxiifiyey bal baan imika arki doonaaye wuxuu yidhi de waanan isagu dadka mutahamiinta ama beenta lagu sheegayo dee waabay noo dambaysaa kuwa adigu inuu ka mid ahaan kuwa beenaalayaasha ninkaasi wuxuu yuxadisnaa mid noo warrama fa yaquulu wuxuu odhanayay suwayd bnu caqalata macnaha waa sanadkii waa ujeeddadu waa khafladii qabaawadii dabdi inaanu lahaynba ayuu sanad iyo matniba qalad badan gelayay sanad iyo matniba qalad badan buu gelayay marka isagoo nin sheegaya ayuu muxuu yihi suwayd ibnu caqala ninkanna waa nin macruuf oo suwayd ibnu khafala la yidhaha kitaabkaba axaadiis uu ku leeyahay waa nin mukhadramiintii kamid ah waqtigii rasuulka dee waa rumeeyey waana joogay oo waa noolaa waxay ka soo naqliyeen rasuulka ilaah isku da'baabaanu ahayn haddana dee muddo dheer buu kaba dambeeyo boqol buu dhaafay cumrigiisu maalintii rasuulka ilaahi aaskiisii laga soo dareeray markii aaska laga soo dareeruu yimi maalintaasuu yimi iyadoo rasuulka ilaahi aaskiisii laga soo dareeray ayuu yimi waana dee hortiina islaamna waa u horeeyey markaas w markii dambena waa cumriyeyo dee markaas muddo dambe oo dee waxaa laga yaaba rasuulka ilaahay inuu haddana toddobaatanyo sanood iyo si la sheegaya kaba dambeeyo aad buu usoo u cumriyey ninkaas buu halkii sweyd ibnu khafaluha sweyd ibnu caqaluuhi macnaa waa taxriif magacii uu taxriifiyey dee had iyo goor tasxiifkaasna dadka aan dabdiga lahayn ama macrifada waxyaalahan aan u lahayn buu ku badnaayo dee markay waxaana kuba batay aanay ehel in wax laga qaato ahayn bal mid ka dambaysa kaba daran taasi waa sweyd ibnu caqalab qaala shabaabatu shabaaba wuxuu idhi wa samictu waxaan maqlay cabdalquduusi waa ninkii yaquulu isagoo leh nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an yutakhada arawxu cardan macnaa seen buu yidhi waa isagaa yidhi waa xadiid buu warinayaa xadiidka asalkiisu waa xadiidtee sugan oo kitaabkaba inoogu sugan walow dee laftigiisu alaa tattakidu <clears throat> shay-an fiihi ruuxu qaradan bal markaa isagoo laad maqlay nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an yutakada arawxu cardan macnaa kana matnigii buu tasxiifiyey deeto macno gariibana kuma fasira si noo soo socotee lafdigana horta bal intaynaan gaadhin hadalkiisa lafdigu wuxuu ahaa alruux halkan uu alrawx ka yidhi ruuxdu waa nafta marka waxaana looga jeedaa wixii dee xayawaanka nafta leh in halka dambena xadiidku waxaa qaradan buu ahaa ayn iyo ra fadxisan qarad qaradna waxyaalaha dee la dhigtee lagu toog barta ayaa la yidhaha haddaba xadiidku waxaa wax dee nafi ay ku jirto e kolkol bay dadkaas dhallinyaradii samayn jireen intay daa'ir iyo waxaa soo qabtaan wax nafi ku jirto ha ka dhiganina qarad ah ku toog barataan oo hadaf ah dee wax leebabkiinii kuba gantaan tacdiib xayawaan baa ku sugan e haddii wax laqala ahaa ifsaad maaliyadiisiibaa ku sugan dee wixiina wuxuu noqonayaa waqiidada aan laba cunahayn iyo tacliibkiina waa ugu sugan yahay bal haddaba shay ruuxi ku jirto qarad ha ka dhigan iyo hadaf adee tarmuna ilayhi bdee markaa nibaashin iyo nushaabtiin iyo waxaa kuba gantaan taas baa horta xadiidku ah isagii laakiin uu tasxiifiyey waa taxriifiyey waana dee kaba cabiray qabaawadiisi dee dabdila-aantiisii muxuu yidhi halkii aruux ka ahayd arrawx buu yidhi halkii qaradan ka ahaydna cardan buu yidhi markaasaa dee wixiiba inay macnahaas caadiguu lahaayeen macnihii waa ima yeelanaye qaala wuxuu yihi shabaab baa yidhi faqiila lahu waxaa lagu yidhi ayu shayin hada waa maxay maxaa looga jeedaa rasuulku waxaan uu nahiyey ee dee an yutakhada rawxu dee rawxna inay laydhe ama hawaday noqonaysaa rawx oo hawadii bay noqonaysaa bal markaa maxaa macnihiisu yahay maxaa tani ay tahy qaala wuxu uhi yacni wuxuu ujeedaa waa dee macnahan cajiib tutakhadu kawatan inta badan taasay yidhaahaan walow kuwatanna kaafta in la damyana luq ahaan ay soo naqliyeen baletay u badan yihiin waa ka watane waxaa la samaysanayaa dee daaqad weeye waa meel yaroo banaan oo dee waxaan kuwadan gidaar ka waay ama daaqad fii xaaidin gidaar muxuu taa u samaysanaya liyadula kii samaystee mutakidka liyadkhula calayhi rawxu si laydhayo hawada uga soo gasho markaa macnuu muxuu noqday daaqad maha samaysanina hawada idin ka soo gasho tii ku fasiro dee macnaha isna hariibka ee cajiibkaa wuxuuna waa dabdi la-aantiisii oo sanad markuu islaa waa kaa khada qaladkaasuu ka gelayay waana nin dee waxbal markaa dad doonayo inuu uxadiiso mati markuu isidhaahana khad'an faaxishkaa ayuu dee taxriifkaas ama tasxiifkaasa haddana intii ku mudaynayna macaanida hariibka ah ee cajiibkaa ayuu laba imanayay e, oo dee waa ninkaas bal dee waxaa wax ka weyna waaba samaynayay aladaba taaba weeyo yani goor tasxiifkiisiibaa haddana tan yeeshay wasabala tasxiif kale ayuu xusuusinaya dee markay culimadu kutubta musalaxa iyo tasxiifka ay e, kaba hadlayaan sheegaan e kutubna waa tan jirta ay kuba khaas yeeleen sida caskari iyo kayrkiiba tasxiifaadka un ay ku ururiyeen waxay soo qaadaan dee isagu waa nin tasxiifuun kaba dhacay maha xaaladiisu tan may ahayn nacaalimana u ahaayo xadiid buu yeedhinayo jaamicii baqdaade weynaa ayaabu joogay ayaa muxuu xadiidkii waa yeedhinaya waa majlis imlaba waa la wada joogaa la qoranayaa markaasaa wuxuu wuxuu soo naqliyey rasuulkii ilaahay u nahiyey can tashqiiq alxadab na laftigu wuxuu ahaa tashqiiq alkhudab oo khudab oo jamcu khudbatina halkii khudabba dee taxriif ahaan maxay noqotay ee kolkol ama waqtiyadaa horena kolkolba ayay nuqadaba qorin jirin iyagoo macrifadooda eegaya oo dee xataa markii ugu horreysa qur-aanka la qoray dhibic iyo waxyaalahaasi may jirin ee wax dhibcalihiba kumay jirin mar dambaa dee dhibcahan iyo tan e bal markaasay halkii dee khadi unbaaxa noqotay macnihii markaa muxuu noqday tashqiiq alxadab intaa hore waxay tashqiiq khudaba waa khudabtii oo dee ruuxi dee khudbadiisii inay dee taa cafigiyo dee wuxuu sheegaya noqotay hadday noqoto mid uu qurqurxiyo sajci ku badiyo oo isagoo fasaaxadoon iyo fasaaxadiisa muujinaya dee waa waxaan bal mathalan kolley ma ahayn waa riyo iyo sumcana soo gelayso waata nahyi kuba yimin arrinkii baa muxuu noqday khudab markay xadab noqotay dee xaabadii oo la dildilaaciyo arrintiisu rogtay waxaa la sheegay dee qolada mallaaxinta ka midoo fadhiyey ayaa muxuu yidhi arrinkiiba dee macnii waa fahmay wixii waa wax loo baahan yahay shareecaduna wax dee dadka ay maslaxa ugu sugan tahay taasoonay ay mafsada ka ratimaynu waba diidayse tuuli yaa qawmi maadaa nafcalu walxaajatu maasa haddii laleeya xaamaliha dildilaacidna maxaa samayna dee wixii lagama maarmayo baahidii baaba badane waa ujeedadu tasxiifkii dee iyasu markaa hadhow macni u bedelaya waxyaalo kale ay ugaba ratimayaan kan isagaa waxaan kuma fasiray qaala muslimun muslim baa wuxuu yihi wa samictu waxaan maqlay cubaydallahi bna cumar oo dee tan waa raawigii ka dambeeyu maale qaala muslime wa samictu waxaan maqlay cubaydallahi bna cumar alqawaariiriya yaquulu horaan usoo aragnay samictu xamaada bna zaydin yaquulu xaaluu ku qowlay lirajulin isagoo nin ku leh bacdamaa jalasa intuu fadhiistay dabadeed mahdiyu bnu hilaalin biayaam mahdi bnu hilaal dee kutubtan lixdaana inooguma sugna waa ninkaas adigu dee aad u daciif ah ninkani kollayna waxaa iska jirta dee kutub dhan oo culimmadu ama dadka ducafada ay kuba ururiyaan iyo kutubtan axaadiida mawduucan asalka lahayn ay kuba ururiyaan iyo waxyaalahaas kollay raggan iyo waxyaalahay warinayeen iyo dee majmuu waxyaalo kaba mid ah ama waxyaalihii lagu inkiray iyo waaxi way inooguba sugan yihiin na dee kutubtiina kollay imaka majmuuco fiican iyo alxamdulillah ay kaba madbacaysan tahay haddaba ninkaasi intuu fadhiistay dee malaa wuxuu fadhiistay taxdiis buu u fadhiistayba markaa xamaad ibnu zayd baa nin buu ku lahaa oo wuxuu ku yidhi bacdamaa jalasa mahdiy ibnu hilaalin intuu fadhiisay dabeed biayaamin maalmo un kadib maa hadihi alcaynu maxay tahay ishan almaalixatu dhanaan allatii taasoo nabacat burqatay ee kasoo baxday qibalakum jihadiina dee malaa xaggiisa isaga uu nisbaynaya ama mandiqa ahaan iyo meeshooda xaafadaana noqda ama reer ahaanba qaale wuxuui nacam ya abaa ismaaciil waa wax jira abaa ismaaciiloo waa ku waafaqsan yahay macnaha wuxuu uga jeedaa jarxin uu ninkan jarxinayo oo ayuu ugaba jeeda oo ninkan buu jarxinayaayo wuxuu kaa kinaayoonaya hadalkiisan uu leeyahay alcayn almaalixa uun ninkan dacfigiisa iyo jarxigiisa wuxuu ku shabahayaa il dhanaan buu ku shabahayaa iyo dee biyo dhanaan oo kale oo xagga wuxuu kaga shabahayaa isna riwaayaadkiisii wax nafci la-aanta inaan lagu intifaacahayn bal darar kaba imanayo si aan dee biyaha bada oo kale ruuxii yidhaah sideedsa u cab kuma oon baxayo waa balbal dhibaataa ka soo gaadhaysa ayaa ruuxana ruuxa dhegaysanaya ee waxyaalahan uu sheegayo axaadiid ka dhigaya maqlaya dee wax alla wuxuu kaga intifaacayaa ma jirto darar iyo dhibno uu ugaba imanaya hadduu ku camal falo waa waxaan dee dee asalba lahayn uu ku camal falo ku dhaqmuu diyan u qaato tiina dee fasaad weyn baa ka dhalan darar weyn baa ugaba imanoo xaggaa markaa nafci la iyo dararka ka dhalanaya ayaa jaamicii uu yahay ama wajushabahu noqonayaaye ayuu kaga shabahayaa waana ujeedadu jarxin uu ninkan mahdi ibnu hilaal oo nin aad u daciifa oo dee waxa weeyaan dacfigiisa laysku raacsan yahayba adugu waxa weeye oo siduna kaba cabirayo muttafaqun calaa dacfi ayuu jaraxaynaya weeye uu sheegayo taas dee jarxigiisa arrinkuna waa dee siaan soo sheegna xaggan tashbiihan noocan mahadi alcayn almaalixatu alatii nabacad qibalakum qaala wuxu nacam ya aba ismaaciil kollayna dee malaa carab marka la eego ficilkanin ismigan dee barhkoodna waa tanoo qur-aanka milxun baaba kuba timi malaa dee iyadoo hada milxun ujaajun kuwa waxa wayan filaya luqat alcaaliya ahayd laakiin reer najdi iyo reer xijaasna luqadooda ahayd inay dee lafdigan isticmaalaan waayo kollay qiyaaska ficilku wuxuu keenayay sidaa kale ayuu keenayay dee ficilka hadduu yahay baabkiisu maluxa ama faculo wasankeed in ismigiisa faacil ama wasfigiisa kuma imanaya faacil kuma yimaado laakiin de haddana waa luqo reer xijaas ay isticmaalayeen oo dee ay kuba timi in xagga qiyaasaantaa kale ha ugaba dhawaateen وxadثna الxaسن بن الxulwaniyu qaala samictu cafana qaala kollay raggan waan soo wada aragnay qaala samictu abaa cawaanata isagana waa nin xaafida o inu soo aragno wadax ibnu cabdالlah lyashkuri laydhaa qaala wuxu uhi maa balaganii igama soo gaadhin can ilxasani xasan igama soo gaadhin xadiidan xadiid oo macnaa xadiidtee xasan warinayo oon aniga isoo gaadhay isagu lamuu kulmin oon maqlay ma jirto ilaa oon xadiid xasan layga soo layga soo wariyo layga soo naqliyo ataytu bihi waxaan ula imanayay abaanabna abi cayaashin oo dadkii xasan laba kulmay ahaa soo anasna uu laba kulmay faqara'ahu calaya waa igu dul aqriyay un isagoo kii le waan maqlay ayuu igu dul aqriyaya macnuhu halkan waxa weeye abaan ibn abi cayaash nin la yidhaahbaa imikana oo ruwaadii dacafad ahayd culimmadu ay jarxiyeen ee baabkana dee waxayd bal kalaamkii culimmadu ay kaba hadleen dadka dacafada ah si dacfigooda loo sheego looga digtoonaado ummaddii loogu naseexeeya taa ujeeddadu ay ahayde ayaa ninkan oo abaan ibn abi cayaash horta waa nin marka la eego caabid ahaa saalix ahaa oo xagga cibaado iyo salaax markay noqoto anas ibnu malikna waa la kulmay waxyaalana waa ka wariyey xasan albasrina waa la fadhiisan jiray isagana oo isagana waxyaalu kaba wariyey e laakiin isagoon dee cilmigan xadiidku wuxuu u baahan yahay dad u soo jeedo dabdi fiican loo idqaan loo had iyo goor aada u xifdisan oo dhowra isagiina waa ninkaa caabidkaee saalixa ee waxsan kuwii horeba kuwa soo maray hadalkii yaxya alqadaan yaani kuwa soo maray kuna inoo dambeeyeen xalayna saalixulmurri oo nin aadu marka la eego xag cibaado iyo xag salaaxaad u qiimo badnaa qiraa'adiisana aad u qira'a fiicnaa siud macaanaayo xataa kolkol marka uu qur-aanka aqriyayo dadka qaar dee waaba lasoo naqliya dad kuba dhintay sawdkiisa macaankii iyo tii qiraa'adiisii qur-aanka u aqriyayay haddana waa tii aan waxyaalihii laguba sheegay xagga xadiid markay noqoto aan kuba soo marray tanna waa taa baabkeed oo waxa weeyaan xadiidku wuxuu leeyahay rijaal iyo dad dabdiyey itqaaniye ama dee waxa weeyaan ninkii aan cinaayo ihtimaam taa u lahayn inay sinaacadiisi tan ahayn waxaa ku banaanaya qaladka wax mawquuf ahayo ama kalaam xasan ahaa baa dhici karta inuu rasuulka ilaahay u tiiriyo oo hadaladaa dee xikmada leh xasan kaba maqlayay ayuu anas kaba warinayay waa dee xifdi la-aantiisii dabdi la-aantiisii iyo kafaladii jaanibkaas taasa markaa waxay keentay culimmadu inay yidhahaan waa ruux matruuka waana sikaaru taabiciin oo dee anas iyo unbaabu laba kulmay in la yidhaha riwaayadiisa ehel umaaha in lagaba qaato iyadoo dee aan loo diidayn zuhdigiis ama cibaadadiisi iyo salaaxiisii kale aantaa la inkirahayn ee laakiin dee ehel baanu ahayn halkan taasaa waxaa dhacaysay hadalladii xasan kaba maqlay inuu anas kaba wariyo u tiiriyu rasuulka ilaahay xadiidkiisii kaba dhigo maha inuu u ee waa xifdi la-aan waa qalad iyo waham kaba dhacayay taasay dee waana sidaa saalixiintaas iyo raggaasi ay u badnaayeen oo waxaan sancadoodii iyo shaqadoodii baanay ahaynba way kaba shuqloomeen markay dooneen inay wariyaanna qaladkiibaa ku badnaanayay taasna markaa waxay noqotay in dee wax laga qaatay riwaayaadkoodiiba la waayo oo riwaayadaa dee had iyo goor sanadkeed iyo matigeediiba qaladka leeyahay wax mawquufa marfuuc lagaba dhigayo waxaan dee sanadkiisi labaha in la waslinayo adugu bal taasaa ku badnaatay haddaba wuxuu leeyahy xasan wixii kaba maqlaba haddaanu la imaado waaba sheegayay isagoo dee laa xasan baan kaba maqlay waana qalad uuna been ay u bareerayeen may ahayn waxadaanaa suwayd bnu saciidin kolley suwayd ibnu saciid kitaabka dhexdiisa ayaa markay axaadiistiisoo waxoogaa a sodomeeye ka badan aan wax ka aragnaan arki doonaa waanan dee kolley markii hore nin dee wuxuu ahaa xifdi fiican oo taas buu ahaa laakiin markii dambe weynaaduu indhabeelay ayaa kolkol dee wixii carabka loogu riday loo laqina ayuu iskaba qaadan jiro culimada qaar ay dee muslim ay yidhaaheenba dee ma habooneynba inuu kaba wariyo laakiin dee waxay ahayd uun sanadkiisa caali ahaa boqol sannadood buu gaadhay waana riwaayaadkiisii hore oo bal markaa ninkan cali ibnu musir iyana dee eh, hadduu hadduu dariiqiisa